dadka diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala si fiican ay oga daadegtay ee ahlulcilmiga ah in la jeclaado oo lala fadhiisto maxaa yeelay almaru maca man axabba weeyaan ciduu jecel yahay maceedu qofku noqonayaa sidoo kale wa suxbatihim in iyagii lala saaxiibo maxaa yeeley almaru cala diini khaliili xadiidkana wuu noo keeni doonaa wa talabu ziyaaratihim waadducaa'i minhum in iyagii la booqdo ducana la weydiisto oo ilaahay noo barya la yidhaahdo iyo wa siyaarati almawaadic alfaadila meelihii wan wanaagsanaa oo la soo booqdo maka iyo madiine iyo meelaha la midka ah ahlulkhayrka ay ku badan yihiin in lasoo booqdo oo xadiidkii sagaal iyo sagaashankii baad ku aragteen ee noo soo hormaray kitaabu tawba baabu tawba ninkii intuu sagaal iyo sagaashanka dilay haddana boqol kaga dhigay ee qofkii caalimka ahaa weydiiye yidhi towbad ma leeyahay waa leedahay laakiin waxaa lagu yidhi dhulkan aad joogtid waa dhul dadkiisu ayna fiicnayna isaga tag meeshaa dadka joogaa wanaagsane aad marka dhulku waa kala fadli badan yahay ma aha dhulka laakiin waa dadka ku nool fadligiisa iyo wanaaggiisa iyo khayrkiisa wuxuu ku xiran yahay dadka ku nool ilaa ilaahay subxaana watacaala goobaha uu fadilay mooye oo ah saddexdaa ilaahay subxaana wa masaajid ee ah maka iyo madiine iyo beyt almaqdis saddexdaa markii laga reebo dhulka wanaagiisa iyo xumaantiisubu waxay ku xiran tahay dadka ku nool hadday wanaagsan yihiinna dhulku waa wanaagsan yahay hadday xun yihiinna waa xun yahay qaala allahu tacaala iyadoo ilaahay ka hadlaya arrinkaa wuxuu yidhi rabuulcizi jala wacalaa waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluqa majmaca albaxrayni o amdiya xuquba nabiyullaahi muusa qisadan waxay ahayd qiso aad u dheer fi saxiixayn bay ku soo aruurtay meel kale inoogu iman doontaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa nooga sheekeeyey nebiyullaahi muusa isagoo beytalmaqdis jooga ayaa su-aal la weydiiyey reer bani israa'iil baa weydiiyeen iyagoo ku odhanaya dhulkan aanu joognay yaa ugu cilmi badan markaa wixii noolaa nebi muuse inuu ugu fadli badan yahay shaki ma leh maxaa yeelay waa nebi oo rasuul ah, haddana ulilcasmi ah ilaahayna uu la hadlay subxaana wa tacaala wakallama allahu muusa takliima nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi aniga laakiin ilaahay baa la hadlay subxaanah wa tacaala mas'aladu mas'ale fadli a ah ma aha waa mas'ale cilmi ah waxa la weydiiyey yaa ugu cilmi badan in ay jiraan addoommo ilaahay isaga cilmiguu leeyahay mooyaane cilmi kale leh ayaa ilaahay u sheegay subxaanah wa tacaala nabiyullaahi muusa ilaahay buu weydiistay annaa lii bi ilaahayow addoonkaaga aad sheegaysa ee aniga iga cilmi badan ee dhulkan ku nool seen ugu gaaraa buu yidhi rabbiyow markaasaa alle subxaana wa tacaala dariiqiisii uu sheegay wuxuu samayn lahaa loo sheegay sidii buu yeelay ilaa uu la kulmay marka waa kan muxuu raadiyey nebiyullaahi muusa addoonkaa cilmiga lagu sheegay ayuu raadiyey nebiyullaahi muusa marka sheekhana muxuu ahaa baabka wuxuu u baabaynayay wa talabu ziyaaratihim in iyaga lasoo booqdo wid qaala muusa lifataahu wadkur xus id wakti qaala muusa nebiyullaahi muuse uu yidhi lifataahu ilmihii isaga la socday wiilkii la socday waxaa la dhahaa waa yuushac ibnu nuun ma hayna laakiin wax adila yuushac ibnu nuun baa la sheegaase inuu ahaa laa abraxu ka zuuli maayo oo ka tegi maayo inaan soconayoon safar ku jiro xataa abluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni labadii badood meeshay ku kulmayeen aw amdiya ama waan ahaanayaa mid sii socda xuquban wakhti dheer sii socda macnaha nebiyullaahi muusa intaasuu jarayey oo dhulka uu soconayay isagoo raadinaya khadir inuu la kulmo oo keliya wa qaala tacaala allow ilaa qowlihi laga soo gaaro qaala lahu muusa nebiyullaahi muusa wuxuu soo rafaado oo soo daalo oo safar dheer soo maro waa u yimid majmac albaxrayn buu ugu yimid siduu ilaahay u sheegay subxaana wa tacaala isagoo meel iska jiifa go'iisiina ku dadan yahay buu u yimid hadduu u yimid wakhti yar kadibba go'i buu iska qaaday nabiyullaahi muusa su-aashii buu ku bilaabay wuxuu yidhi qaala lahu muusa nabiyullaahi muusa baa wuxuu ku yidhi hal attabicuka niyahumi ku raaca calaa an sababta maxay tahay loo raacayo calaa an tucallimanii inaad i bartid mima kii cullimta adiga lagu baray rushdan hanuun kii wixii lagu baray ee hanuunka ahaa inaad anigana wax iga barto waa nebiyullaahi muusa oo rasuulna ah ululcasmi ah ilaahay uu la hadlayo haddana kamuunan zuulin inuu raadinayo hmm. waxaa la dhahaa qofka kullamaa cilmi u kordhaba tawaaduc baa u kordha kullamaa qofku uu jaahil yahayna kibriya isla weynan baa u kordha waqaala tacaala alla wuxuu yidhi wasbir nafsaka ayaddan dhowr mar baynu soo marno waa nebiga lala hadlayey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waana maka waxaana nebiga calayhi salaatu wasalaam la leeyahay wasbir nafsaka naftaada la sabar ku sabar baa la leeyahay maca aladiina kuwii macoodii ku sabar yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudayey bilkhadaati arooryihii iyo walcashiyi gelinkii dambaba yuriiduuna iyagoo intaa u samaynaya wajhah ilaahay wejigiisa u samaynaya nebiga calayhi salaatu aynu ognahay fadliga uu leeyahay aynu ognahay khalqiga ilaahay abuuray oo dhan inuu ugu fadli badnaa haddana fiiri ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay sabar oo dulqaado oo waxaad la joogtaa kuwa ilaahay caabudaya aroortii iyo galabtiiba gelin hore iyo gelin dambaba kuwa ilaahay caabudaya agtooda fadhiiso ha dhaafin baa la leeyahay oo macnuhu waa saxaabadii weeyaan ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin waxa laga wadaa waa khabaab bn alarat iyo bilaal iyo salmaan iyo dadkii la midka ahaa ayaa loola jeedaa marka taani waxayna tusinaysaa fadliga ay leeyihiin dadka ahlulfadliga ah in lala fadhiisto wanaagga ay leedahay wa can anas bni malikin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala abu bakr licumar radi allahu tacaala canhuma bacda wafaati rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam abu bakr isaga khaliifata rasuuli ah sala allahu calayhi waalih wasalam qaala abuu baa wuxuu yidhi licumar buu u odhanaya radia allahu tacaala canhuma bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam markuu nebiga dhintay dabadeed abubakar baa amiir ah hoggaankii muslimiinta haya cumarna waa la taliyihiisii cumar buu la hadlayaa muxuu xusuusinayaa shay ay ahaayeen kuwa sameeya waaguu nebiga noolaa calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi inaliq binaa namari ina kaxee ina kici weeyaan ilaa ummi aymana nagee xaggeeda ummu ayman radia allaahu canha nazuuruhaa waa soo booqanaynaa kamaa kaana siduu u ahaa rasuulullaahi sala allahu alay wasalam yazuuruhaa mid soo booqda macnuu waa maxay qoftii uu nebigu soo booqan jiray ayaan anaguna soo booqanaynaa oo ummu ayman waad garanaysaanoo waa tii nebiga nuujisay salawaatu allahi wasalaamu calayh marka waynu soo booqanaynaa siduu nebiga u soo booqan jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh waana usama ibnu zayd usaama ibnu zayd hooyadii weeyaan mm-hmm. nazuuruha waanu soo booqanaynaa kamaa kaana yazuuruha siduu u soo booqan jiray rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam falama intahayaa ilayha markay iyadii u yimaadeen maxaa yeelay socodkan socod baa ka horeeyey labadoodiiyo nebigoo isla socda yay soo booqan jireen hadda laakiin nebiga lama socdo salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo waa dhintay nebigii falama intahayaa markay u yimaadeen ilayha xaggeeda bakad waa oysay faqaala lahaa markaasay waxay ku yidhaahdeen maa yubkiiki maxaa ku oysiinaya amaa taclamiina way sabarsiinayaanoo waxay ku yidhaahdeen amaa taclamiina uma aymanaysow ma ogid anna maa cinda allah waxa ilaahay agtii ahaaday khayrun inuu u wanaag badan yahay lirasuuli illaahi sala allahu caleyh ali wasalam adduunkan iyo dhibkeeda iyo ilaahay wixii xaggiisa ahaaday baa uga khayr badan so taa ma ogid faqaalad waxay tidhi ma abki anigu oyn maayo anlaa akuuna aclama ma oynayay tidhi allaa akuuna aclama ana maa cinda allah inaanan ahayn mid ogsoon macnihi waan ogahay weeyaan anna maa cinda allahi waxa ilaahay agtii ahaaday khayrun inuu wanaag badan yahay lirasuuli illaahi sala allahu calay ali wasalam waan ogahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma ihi mid aanan ogsoonayn macnihi in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay xaggii waxa ahaaday ay u khayr badan yihiin laakiin sababta iga ohisiinaysaan idiin sheegayaa dhagaysta oo waxay tahay walaakin abkii anigu waan u oynayaa ana alwaxya qad inqaac waxyigii waa ka go'ay min asamaa'i xagga samada wax damboo soo degaya ma laha inay rasuulkii loo waxyoonaya baa dhimay waxyi dambe ma jiro oo hadduu qofku khalad galo ama ummadda ay khalad ku dhacdo waxyigaa lagu sixi jiray waxyigaa la inoogu sheegi jiray wax walba waxyi dambe ma laha sidaas wey macnihi markay arrintaa xasuusisay fahayjathumaa cala albukaa'i mhm. markaa waxay gudo galeen iyaguna cala albukaa'i oohin hayjadu waa markay qofka oohinta soo soo ay qabato ee hiqiiqda ay ka timaado weyaan fajacala waxay gudo galeen yabkiyaan inay oynayaan macaha iyada maceedii iyana way oyse iyagana way ooyeen rawaahu muslimuun marka maxalushaahidka waxa weye booqashada dadka ahlulfadliga maxaa nebigaa soo booqan jiray calayhi salaatu wasalaam iyagana way soo booqdeen وعن أبي هريرة waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم أن رجuلا nin ayaa zaara booqday akhan lahu walaal isaga uu leeyahay kaasoon magaalada kula nooleynee fii qaryatin ukhraa magaalo kale ku nool nin reer bani israa'iila ah ummadihii naga horreeyey ayaa wuxuu soo booqday walaal ilaahay uu kula walaaloobay kaasoo aan magaaladiisa kula noolayn in uu soo booqdo darteeda safar buu u baxay hebel bay iga haysaa inaan soo booqdo wax kale ma doonayo sida hadday tahay marka allah subxaanahu wa tacaala quluubta waa la socdaa yaclamu khaainat alacyun wamaa tukhfi suduur ninkan wax kaloo gurigiisa ka kaxeeye ma laha wax kaloo uu qofka u aadayana ma laha ilaa ilaahay dartii mooyaane sidaa darteeda marka haddaba ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala imtixaanan wa idhaaran ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu u soo diray malag malaa'igtii ka mid ah suurad bashar baa loo yeelay waddada bartankeedii isagoo sii socda yaa yuu ka hor yimid waa la imtixaanay marka waxa loo imtixaanayaana in isaga loo bishaarayo la muujiyo weeyaan waxa wanaaga uu leeyahay cinda allah annagana inay noo noqoto litacliim iyo ogaansho iyo inaan wixii aan ku camal falno nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam faarsada allaahu calaa madrajatihi ilaahay waa soo diray isaga bixitaankiisii malakan buu ilaahay u soo diray falama ataa calayhi markuu gaaray meeshii uu joogay qaala wuxuu ku yidhi waa la soo dabageliyey wuu soo raacay ilaa uu ka daba yimid meeshuu joogay buu ugu yimid waddadiibay ku kulmeen qaala markaasuu wuxuu ku yidhi ayna turiid wanihow socotadaa xaggee u socotaa qaala markaasuu wuxuu yidhi uriiddu waxaan doonayaa akhan lii walaal anigu leeyahay fii hadihi alqarya magaalada ku nool wax kale uma socdo isagaan u socdaa qaala wuxuu su-aal kalu weydiiyey malagii suuradda bani aadamka lahaa wuxuu ku yidhi hal laka calayhi min nicmatin hal laka miyuu kuu leeyahay calayka adiga dushaada min nicmatin abaal oo tarubuhaa calayhi aad u abaalgudayso abaal hadda ka hor uu kuu galay oo aad halmaami ladahay wanaag uu kuu galoood halmaami ladahay gacan uu kuu geystay geystayood halmaami ladahay miyaa jirta oo abaalkii baad hadda u gudaysaa miya qaala wa hadla wuxuu yidhi laa maya hayra anii laakiinse anigu hal shay baa jirta oon u soo booqanayo waxay tahay axbabtuhu fi llahi tacaala ilaahay un baaban u jeclaadayba dartii wax kaleba igama ahaba qaala malagii waa malag la soo diray sababna loo soo diray hadday caddaatay arrintii makaanadiisii baa la muujinayaa ninkii wuxuu yidhi fa innii rasuulu llahi ilayka anigu ilaahay baa ii kaa soo diray adiga bini aadan miihiye malag baan ahay horta qabso maxaana la ii soo diray biana allaha qad axabbaka inuu ilaahay adiga ku jeclaaday kama axbabtahu fiihi sidaad isaga ilaahay dartii ugu jeclaatay soo isaga ilaahay dartii umaadan jeclaanin ha adiguna ilaahay baad ku jeclaaday subxaana wa tacaala waxayna tusinaysaa marka addoommada ilaahay wanaagsan ee la jeclaado ilahay dartiina loo jeclaado nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaad bnu jabal waa isagii ku yidhi mucaad wallaahi inii la uxibuka waan ku jeclahay maalin maalmaha ka mida nin saxaabi baa ah nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo dhahaya qofkaa waan jeclahay ilaahay dartii baan u jeclahay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma ogeysiise maya kacutaga ogeysii baa lagu yidhi qaala marka rawaahu muslimu yuqaalu arsada likada ay ida wakalahu bixifdihi xifdigiisa markuu u tala saarto almudrajana waxaa la yidhaahdaa bifatxi lmiimi madraja haddii la dhaho iyo wraa'i madraja labadaba la kordhigo aariiqu weyaan wamacnaa tarubuha taquumu biha watasca fii salaaxiha abaalkii lagu galay aad u soconayso oo aad gudaysid oo hagaajinaysid wa canhu abu hureyra waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man caada mariidan qofkii booqdo qof xanuunsan qof xanuunsan ama gurigiisii ha jooga ama isbitaal ha joogo qofka soo booqda aw zaara akhan lahu fi illaah ama soo booqdo walaal isaga inta aad sii socotayd soo socoto maxaan helaya aniga marka ilahay agtii dhegayso naadaahu munaadin mid dhawaaqaa dhawaaqa ilahay agtii subxaanahu wa mid dhawaaqaya dhawaaqaya malag weeyaan ibta waad wanaagsanaatay ibka waa wax wanaagsan udug iyo taasaa loola jeedaa wa taaba mamshaaka socodkaaguna waa wanaagsanaaday watabawa'ta waad diyaarsatay min aljannati jannadiina manzilan makaanu degitaan iyo makaanu gelitaan baad ka diyaarsatay jannadiina meel laga galo wanaagsan yaad yeelatay macnihi sababta booqashadaadan darteeda rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasanu fii bacdi nusakhi hariibun xadiidka sanadkiisu daciif laakiin bimajmuuci turuqihi xasan weeyaan wacan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal can abi muusa alashcariy radi allahu tacala canhu an nabiyi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi inamaa mahalu ljaliisi alsaalixi waaljaliisi fadhiga wanaagsan iyo fadhiga xun ayuu nabiga inoo kala miaalinaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh tilmaanteedana na siinayaa inamaa maalu ljaliisi asaalix fadhiga wanaagsan ee dadku ay fadhiyaan ee akhyaarta ah ee cilmiga lagu baranayo diinta ilaahay lagu daraasaynayo waxa uu la mid yahay waljaliisi suu'i iyo fadhiga xun meelaha doonadyada ee makhaayadaha ahee bullaanka iyo qaylada ay ka kakacaysa ee meelaha fadhigoodana wuxuu la mid yahaan idin siinayaa buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay la kala mid yihiin ka xamili miskin wanaafikhi kiir xamili misk qof xambaarsan miski miskiga qofka xambaarsan waxaa loola jeedaa qofka miskiga iibinaya haddaad timaado dukaan lagu iibinayo miskigii iyo barufuunkii iyo catarkii iyo hawado dhan waa wada carfaysa ta kale waxaa meesha dhici karaysa in layska kaasiiyaba sambalkana ii yimide qaada lagu yidhaahdo ama waxaa dhici karaysa in laguu mariyo oo kani waa kii tijaabada ahaayee bal dhowr lagu yiraahdo inan ganacsadayahu qofka ganacsanaya hal xaboo sanbala meesha u yaala qof walbana waa u marinaya si uu iibsado kuwa kale looga iibsado marka in lagu maryaaba dhici karaysaba marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka ilmiski qofka miskiga iibinayo kale weeye iyo wanaafikhilkiir qofkii buufinka afuufinayey kiir waxaa la dhahaa qolooyinkan birta dhalaaliya dab baa meesha la shidayaa maantao dhan lama afuufi karayo laba buufinno oo waaweyn oo haragga ah ayaa meeshan labada gacan uu ku haystaa marba uu ku buufinaya hawadii baa marka dabkii gelaysa dabkii waa qaxaya qoryo waaweyn baa la gelinaya birtii baa la gelinaya marka birtii way dhalaalaysaa ama birtii way jilicsanaanaysaa way guduudanaysaa macnaha nebiga oo jeeda waxay qofka qofka la fadhiistaa maxaa dhici karaya birta qiiqeedii iyo urkeedii baa horta ku gelaya waa marka koowaad marka labaad waxaa dhici karaysa dambaaburo ka soo duusha inay adiga kugu dhacdo oo jirkaagii iyo dharkaagii kaa gubto taana way dhici karaysaa marka dhibaatooyinkaasaa kaa soo gaari karaa ama jirkiibaa kaa gubanaya ama dharkiibaa kaa gubanaya ama urti qarmuunayd ee maantao dhan iyo birtii uu garaacayay waxaa wanaagsan uusan ka shaqaynaynin macnuhu waa maxay qofka fadhiya majliska wanaagsan ee saalixa ah ee ahlulkhayrka ah ee masaajidadii iyo meelaha la midka ah imaa kelimad ilaahay oo dhegtiisa ku dhacda wa imaa inuu kitaab iska soo qaato oo akhristo wa imaa in uu salaad tukado wa imaa in uu wax wanaagsan sameeyo isagii intaa midnaba hadduuna sameynna meesha iska fadhiyo ajar baa loo qoriyaa cinda allahi jalla wacala marka khasaaro la'aan weeyaan mar walbaba faa'iidu qabaa khasaaraba ma qababa waa khasaaro la'aan ka laakiin meeshaa fadhiya wax inaba ha yaraatee uu faa'iidaya ma laha ama dhimbishi baa kusoo duulaysa oo dharkii ka gubaysa ama jirkiisiibay gubaysaa ama urtiibaa soo gaaraysa marka qofka taga meelahaana ama dhegtaada wax xunbay maqlaysaa ama carabkaagiibaa ku hadlaya ama goobta aad fadhiso wixii xun aad maqashay aadan celininna waad la wadaagaysaa kii yiri adiga isku mid baa tihiin cind allah isku dambi baa tihiin <clears throat> marka faa'iide ay leedahay male weyaan macnihi nabigu wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam faxamilu lmiski qofka miskiga iibinaya ima an yuxdiyaka inuu kuu mariyo wa ima an tabtaaca minhu inaad ka iibsatid baa dhici karta wa ima an tajida labadaa midna haddaynan dhicin an tajida minhu intaad la fadhido inaad ka heshid riixan ayiban udug wanaagsan caraf iyo udug inaad ka heshid baa dhici karta wanaafikhu lkiiri ka dabka afuufaya laakiin ima an yaxriqa iyaabaك korkaaga iyo dharkaagii inuu gubo wa ima an tajida minhu riixan muntina neef ur badan inaad ka heshid maxaa yeelay dabkaa ayaa wuxuu keenayaa in urkii tirada badnaa uu sanka kaaga galo adigana marka yuxdiyaka markii muttafaqun calayhi yuxdiyaka bimacnaa yucطiyaka weeyaan inuu ku siiyo oo kuu mariyo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال wuxuu yidhi تنكح المرأة لأربع limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha fafir bidaati diini taribat yadaak nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh tunkaxu lmar'a haweenayda waxaa loo guursadaa liarbacin afar xaalamidood un bimacnaa qofka markuu dhowrayo afar shay mid unbuu ka dhowraa afar shay mid unbuu ku doortaa qof guursadoo rag a ma jiro ilaa qoftaa dumarka uu guursada mid unbuu ku doortay afartaa weeyaan tii adigu ay doornimaadkaagu noqon lahayd nebiga kuu sheegaya dhegayso taa dooran lahayd adigu oo waa tee nebigu calayhi salaatu salaam waa u dambaysiiyey tunkaxu lmar'atu haweenayda waxa loo guursado liarbacin weeyaan hmm. limaaliha inay hanti leedahay waxay doontaba ha ahaatee haddii hanti leedahay rag ka agday walixasabiha reer iyo qabiil wanaagsan inay ka dhalatay odaygii hebel ahaa ayaa dhalay walaalaheedii waa hebel iyo hebel iyo hebel la garanayo dad noocaasay ka dhalatay oo hmm. marka maamaha baaba jirtay innagu aynu leenahay maxaynu dhihi jirnay ilmahaagu mar buu ila kaaga mid cabdiqaadir waa goorma <laughs> markaad hooyadii raadinaysid wey macnihi macnaha waa islaan dheeraa u raadi wey dhanka kale laakiin laandheeranimada runtaa nebiga inoo sheegaya dhegayso walijamaaliha iyo quruxdeeda walidiiniha iyo diinteeda waata laandheeranimadii runtaa fafir bidaati diin raadita diinta u saaxiib ah maxaa yeelay quruxda waa zuulaysaa gabow baa ka dambeeya hadday xoolo lahaydna xooluhu waa tigi karaan hadday laandheero ahaydna waa dhici karaysaa inay dandaro ku dhacdo soo maha oo eber ay noqdaan iyo wixii la mid ah laakiin wax aanan marnaba tegaynin waa diinta qofka diinta leh adna waa ku ixtiraamayaa rabbigiina waa ka baqanaya fadfir marka raadi weeyaan bidaati diin ta diinta u saaxiibi ah taribad yadaaka gacmahagu ha boroobaan muttafaqun calayh macnuhu waa maxay musaaxabati ahli diin in la raadiya mar walbaba qofka diinta u saaxiiba walow guurkaaga ha noqoto iyo cidday doontaba dadka caadiga ah haddaad la saaxiibayso qof diin la raadi cid allaali ciddaad la saaxiibaysa diinta ku dooro marka horeba doorrimaadkaagu ha noqdo dookhaagu ha noqdo diin saas weeye macnaheedu muttafaqun calayh wa macnaahu ana annaasa yaqsuduuna fi lcaadati macnaha xadiidka nebiga waxa weeyaan buu yidhi imaamu nawowi raximah llah ana annaasa dadku yaqsuduuna way u qasdayaan fi lcaadati sida caadada ah min almar'ati haweenayda bi alkhisaali alarbac markay doonayaan qofka dumarka afartaa mid unbay dhowraan faxris haddaba adiga muminka ohow ku dadaal faxris anta adigu ku dadaal calaa daati اddiin midda diinta u saaxiib ah wdfir biha waxris calaa suxbatiha iyada raadi weeyaano ku dadaal saaxiibnimadeeda وcan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi اllahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sal اllahu alي wslam ljibriil nebigu wuxuu u yidhi jibriil maa ymnacuk nebigu calayh الsalaaةu wasalaam inuu jibriil wax badan u yimaadu jeclaa maxaa yeele jibriil waa malak weeyaan waa malaa'igtoo dhanka ugu wanaagsan shaki ma laha musaaxabadiisuu nebigu jeclaystay intuu la saaxiib ahaa in ka badan inuu helo salawaatu ullah wasalaamu caleyh marka nebigu calayhi salaa slam jibriil buu la hadlaya dhegayso wuxuu ku yidhi maa yamnacuk jibriilow maxaa kuu diidaya an tazuuranaa inaad isoo booqato akara mima tazuurunaa intaad isoo booqanaysa in ka badan maxnu waa maxay jibriil waa malag oo isagu socodkaba dhibi maayo iska kay soo booqo mar walbaba fa nasalat marka jibriil isagoon jawaabin ilaahay wuxuu soo dejiyey wma natanazalu ila bamri rabbika lahu ma bayna aydina wma khalfana wma bayna dalika aayaddaasa ilaahay soo dejiyey wmaa natanazalu annagu haddaanu nahay malaa'igtii iskama soo degno haddaanu soo degenno waxaanu ku soo degaynaa ilaa biamri rabbik rabbigaa amarkiisaanu ku soo degaynaa jibriilow dego sidaa qabo hawshaas samee taasuu ku soo degi karayaa iska deg laakiin maya ikhtiyaar uu isagu leeyahay lagama yaabo abadan wamaa natanazalu soo degi mayno ilaa biamri rabbika rabbigaa amarkii mooyaane lahu rabbi waxaa u sugnaaday maa bayna aydina horteenna wamaa khalfanaa iyo gadaasheenna wamaa bayna dalika iyo intaa inta u dhaxaysaba rawaahu lbukhaariyu marka meeshaana waxaa laga qaadanayaa alabu suxba ziyaarada inay soo noqnoqoto oy wanaagsan tahay dadka ahlulkhayrka iyo ahlulfadliga ah وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال wuxuu yidhi لا تصاaحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعاaمك إلا تقي لا تصاaحب hala saaxiibin إلا مؤمiنا inuu qofku muؤmin yahay mahay qof kale hala saaxiibin mxnaa cid walbo aad la saaxiibayso fiiri iimaankeeda iyo ilaahay intay u dhowdahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay qofka saaxiibkaa ah, qofka kale saaxiibkaa ah, raad badan buu ku leeyahay xadiidka soo socdana waa noo muujin doonaa marka ha la saaxiibin aanan mu'min ahayn walaa ya'kul طacaamaka raashinkaagana yuunan cunin ilaa taqiyun qof ilaahay ka baqanaymi wey qof kale yuunan cunin qof ilaahay ka baqanaya mooyaane qof yoonan cunin marka sidaa darteeda ha la saaxiibin cidaan mumin ahayn maxaa yeelay fisqiga waa la kala bartaa faajirnimadana waa la kala bartaa fujuurka waa la kala bartaa macaasida waa la kala bartaa khayrkiiyo wanaaggana waa la kala bartaa qofka wanaagsan markaad la saaxiibto ee qur-aanka aad u akhriya adna qur-aankaad aad u akhrinaysa qofka salaada badan markaad la saaxiibto adna salaadaadaa badanaysa qofka aacada badan markaad la saaxiibto adna aacadaadaa badanaysa marka sidaa darteeda in lala saaxiibo dadka ahlulkhayrka ah nebigana calayhi salaatu wasalaam wakaa inagu tirtirsiinaya amraya ee leh laa tusaaxib ila muminan qofaan mumin ahayn ha saaxiibin rawaahu abu daauuda wاtirmidiyu biisnaadin laa ba'sa bihi wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam alrajulu calى diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil alrajulu qofku calaa diini khaliilihi saaxiibkii khaliilku waa wadaygii iyo saaxiibka diintiisuu leeyahay falyandur axadukum qofkiin ha fiiriyo man yukhaalil ciduu la saaxiibayo qofkiin wuxuu leeyahay saaxiibkii diinta uu leeyahay ha fiiriyo qofkiin qofka uu la saaxiibayo haddaad la saaxiibto dadka ahlul ah ee ilaahay ka baqanaya ee taacada badan adna sidoodoo kale noqonaysa noqonaysaa haddii laakiin aad beenlow la saaxiibta adna beenlow baad noqonaysaa soomaalida hore u mahmaadeen waxay yidhaahdeen dab iyo dakhar waxaanan ahayn waa laisqaadsiiya manaa dakhar kugu yaalla qofka saaxiibkaa ma qaadsiin kartid dab hore kuugu dhegay raadkiisana saaxiibkaa ma qaadsiin kartid laakiin wix intaa ka soo haray oo dhan waa laisqaadsiinaya waa la kala qaadaa hmm. marka laa tusaaxib ila mumina walaa yakul طacaamaka ila taqiya xadiidkan waa isku mid wey alrajulu calى diini khaliilihi qofkiin wuxuu leeyahay saaxiibkii diinta uu leeyahay falyandur axadukum qofkiin ha iska fiiriyo man yukhaalil cidu la saaiibayo qofkiin ha iska fiiriyo cidda uu la saaxiibayo walidaalika loo baahan yahay inaad iska fiirisid qofka aad la saaxiibayso diintiisa akhlaaqdiisa xishoodkiisa dhaqankiisa runtiisa waxo dhan inaad iska fiirisid baa loo baahan yahay laakiin haddaad la saaxiibto mid siyaasi aho beenlow been hawaas ah adna sidiisoo kalun baad noqonaysaa rawaahu abu daauuda wtirmidiyu biisnaadin صaxiixi wqaala tirmidiyu xadiiثu xasan وعn abi muسى الأشcariي radي الlه tacalى cnه أn النabiya slى الlه عlيه وalih وsلم qaala nebiga all wuxuu yidhi almarءu maca man axaba almar'u qofku maca man qof maciisu ahaanaya axaba uu jeclaado xadiidkan sababbuu ku yimid oo wuxuu ahaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin saxaabi a ah nebiga calayhi salaatu wasalaam la hadlo wuxuu ku yidhi mata saaca nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisuu la hadlaye uma jawaabinba hadalkiisuu iska sii watay waa ku celiyo haddana wuxuu yidhi saacaddu waa goorma looma jawaabin markay hawshiisii nebigu uu dhammaystay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayuu ku yidhi maada acdadta laha maxaa u diyaarisay waynoo iman doonaa xadiidka markaasuu wuxuu yidhi anigu wax badanba uma diyaarsanina ilaahay rasuulkiisaan jeclahay waxay samaynayaanaan jeclahay markaasuu wuxuu yidhi anta maca man axbabta anta maca man almar'u qofku maca man qof miciisuu ahaanaya axabba uu jeclaado fiiriyaa jeceshahay marka adiga haddaba muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa fii riwaayatinna waxaa ku soo arooray qiila lilnabiyi sala allahu الrajul yuxib اlqowma wlama yalxaqu bihim rasuulka allah waxaa dhici karta qofku inuu dad jecel yahay walamaa yalxaqu bihim uunan gaari karinna mana gaari karo nebiga waan jecelnahay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii waa jecelnahay manaasishoodana ma gaari karno manqabkoodii iyo darajaday lahaayeen ma gaari karno seen yeelnaa taasaa la weydiiyey qaala wuxuu yidhi almar'u maca man qof maciisu ahaanaya axabba uu jeclaado qofka aad jeceshahay maciisaad noqonaysaa marka adigu yaad jeceshahay isdhowr weeye markaa in la jeclaado dadkii wan wanaagsanaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo ahli اlkhayr iyo ahli اlfadl taasay ku wanaagsan tahay wa can anas bni malikin waa ka xadiidkaynu tilmaamaynay radi allahu tacaala canhu arda anas bnu malik ayaa wuxuu yidhi ana acraabiyan qaala lirasuuli اllahi sala اllahu alay wasalam anas hadalkaa waxaa kaga horeeyey wuxuu yidhi inuu yimaado nin reemiya ah oo aad u caqli badan oo nebiga su-aal weydiiya aad baan u jeclaan jirnay maxaa yeel saxaabada waa tii loo diiday laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum maxay hidaayaddii tasu'kum ha weydiinin nebiga calayhi salat salaam ashyaa haddii laydin caddeeya idin murug hadhow marka wuxuu yidhi waxaan jeclaan jirnay inuu yimaado nin reemiya ah ina iyagu kuma jiraane isla caqli badan su-aal muhim ahna nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ninkana ka mid ahaa marka xadiidkanuu sheegay anas ana acraabiyan qaala lirasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam nin reemiya ah ayaa nebiga wuxuu u yidhi mata saaca saacadda qiyaamaha waa goorma rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi rasuulu اllahi sala اllah alay wasalam ma acdadta laha waa dhacaysaa shakina ma laha ma acdadta laha adigu maxaa u diyaarsatay ina imaanaysa shaki ma leh laakiin adiga maxaad u diyaarsatay qaala wuxuu yidhi xib اllaha warasuulah xub allahi ma idiin qore xub اllahi warasuulihi waxay dhihi riwaayadaha qaalan waxay dhihi jireen uxib اllaha warasuulah waxaan jeclahay alle iyo <clears throat> rasuulkiisa qaala nebigu wuxuu yidhi anta maca man qof maciisaad adigu noqonaysaa axbabta aad jeclaatay muttafaqu calayhi anas bnu maalik wabaynoo iman doontaa rawaahu muttafaqu calayhi wfii riwaayati limuslimin wfii riwaayati lahumaa ma acdadtu lahaa saacadda qiyaamaha maxaa u diyaarsatay markii lagu yidhi wuxuu yidhi maa acdadtu laha umaanan diyaarsanin min kaiiri sawmin soom aad u tiro badan walaa salaatin walaa kaiira salaatin salaad tiro badan walaa sadaqatin walaa kaiira sadaqatin weeyaane sadaqo tiro badanna umaanan diyaarsanin soom iyo salaad iyo sadaqo tiro badan toona uma diyaarinin walakinii uxibu allaha warasuulah waka laakiinse waxaan jeclahay alle iyo rasuulkiisa markaasaa lagu yidhi anta maca man axbabta markaa anas bn maalik wuxuu dhihi jiray maalintaa maalin ay farxad badan tahay saxaabada nebiga maysan soo marin aad iyo aad bay u farxeen anas xadiidkan wuxuu sheegaya waagii cumar markaasuu wuxuu yidhi nebigaan jeclahay oo abuubakaraan jeclahay oo cumaro hadda joogana waa jeclahay waxaanan ilaahay ka rajaynayaa jacaylkooda in iyaga la ila soo kulmiyo saasuu dhihi jiray wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi jaaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulillaahi buu u yimid sala allahu calayh waalih wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah kayfa taquulu fii rajulin axaba qowman walamaa yalxaqu bihim kayfa taquulu seed leedahay maxaad ka dhihi lahayd maxaad iga leedahay fii rajulin nin axabba qowman dad jeclaaday walamaa yalxaqu bihim laakiinse aan gaari karaynin soomaalidu markay ku mahmaahayse waxay yidhaahdeen wadajoog adduunna shidaad baa diiday wadajoog aakhirana maxay yidhahdeen camal baa diiday in adduunka la wada joogo hawl baa diiday waalidiinteenni ka soo dhaqaaqna eheladeeni qaraabadeeni ka soo dhaqaaqna adduun baa ina kala diray aakhiro in meel la wada joogana camal baa diiday maxaa yeele qof walba waa darajaad weeyaan marka walamaa yalxaqu bihim maba gaari karaba dadkii darajaad bay ka sarreeyaan muxuu samaynayaa faqaala rasuulu sala allah alay slam baa u jawaabo wuxuu yidhi almar'u maca man qof micii buu ahaanaya axabba uu jeclaaday qof allaali qofkaad jeceshahay eed raacaysa raadkiisa eed ku dayanayso maaha waa jeclahay oo keliya haddaad nebiga jeceshahay camalkaaga ha ka muuqato haddaad nebiga jeceshahay dhaqankaaga ha ka muuqato haddaad nebiga jeceshahay ixtiraama kelimadiisa ixtiraama ku camalfal muttafaqun calayh wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaal nebiga alla wuxuu yidhi salawaatu allah wasalaamu calayh annaasu macaadin كمعاadن الذhب والفضة الناaس dadka معاadن weeyaan macaadintii ay la mid yihiin macaadintii maxaa ka mida kamacaadini sidii kamaثل almacaadini oo kale weeyaan الذhب والفضة sida dahabkii iyo fidadii dahabkii iyo qalinkii weeyaan dahabku waa macdan macaadinta ka mid ah qiimo gaaruu leeyahay bini aadamka u leeyahay fidadu waa macdan weeyaan macaadintii ka mid a ah. qiimo gaaray u leedahay bini aadanka suuqana qiimay ka joogtaa biraha caadiga ah waa macaadin weeyaan macaadintii ka mid ah mid walbana qiimay leedahay soo sidaa maa dadkuna waa sidaasoo kale qof baa sidii dahabkii oo kale ah aad u qiimo badan qof baa sida fidadii oo kale iyo qalinkii oo kale ah qof baa birahaasoo kale ah iska miriraya wasakhdii ay fuulaysaa aan qiimo lahayn birahaas wadada iska yaalla aan la qaadanaynoo kale iska ah nabiguna alayh salatu slam xadiid kale waa isagii ku tilmaami jiray xuaala ka xuaalati shaciir sida buunshadii oo kale sida buunshada shaciiradii oo kale ah qashin bay noqonayaan dadka uaa ka huaa saylna waa isagii noogu tilmaamay in ummadda akhiru zamanka ay sidaasoo kale noqonayso marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu noo tilmaamo wuxuu yidhi annaasu macaadin weeyaan ka macaadin aldahabi waalfidati khiyaaruhum fi ljaahiliya wakhtigii islaamka ka horeysay kuwoodii akhyaarta ahaa khiyaaruhum fi lislaami weeyaan markay soo islaamaanna iyagaa ugu akhyaarsan ida faqahuu hadday fahmaan hadday diinta ilaahay fahmaan ay ka daadegto iyagaa marka u wanaag badan qofkii akhyaarta ahaa hadduu diinta ilaahay qaato oo dhaqankeedii u soo laabto ama uu soo islaamo isagaa ugu akhyaarsan haddana abubakar kaana khiyaar annaasi fi ljaahiliya wa khiyaar annaasi fi lislaam waagii jaahiligana isagaa ugu akhyaarsanaa oo xataa khamrada xitaa ma cabi jirin meeshay dadka kale ka cabaan markay islaameenna isagaa ugu akhyaarsanaa oo saaxiibkii nebigu ahaa salawaatu ullah wasalaamu calayh markaasuu nebiga wuxuu yidhi wاlarwaaxu junuud mujanada ma tacarafa minha اkhtalaf wma tanaakara minha اkhtalaf alarwaaxu ruuxyadii alarwaaxu jamcu ruux weyaan waa naftii weyaan alarwaaxu nafaftii wey markaa junuudun mujannada meeshan marka macnaheeda haddaynu caddayno waxaa laga yaabaa adduunyadan qof aad maanta kulanteen in aad aad iyo aad isugu soo dhowaataan qalbiyadiinnu isdhex galaan sheeko wadaag aad noqotaan naftaad isu bixisaan mustaqbalka dambena sooma dhacdo heerkaa idinkala gaarto waxaa laga yaabaa kan kugu dhow dad ee walaalaha aad tihiin inaad aragtidiisana necab tahay inaad waxsiisana warkeeda badaa ehel iyo qaraabana inaad tihiin baa dhici karaysa qofka asaa u necab tahay sooma dhacda iyadana ha oo maxaa dhacay sababta maxay waad og tihiinoo nabiyullaahi yuusuf walaalihii maxay yidhaahdeen uqtuluu yuusufa aabbihi hooya aabbaa wada dhalay waa ilmo yacquub kulligood haddana uqtuluu yuusufay yidhaahdeen meel kaluu tegey nebiyullaahi yuusuf isagoo addoon ahoo la iibsaday maxaa lagu yidhi akrimii mahwah maxaa isu galay labada marka waa kani dhegayso sababta alarwaaxu junuudun mujannada soo ma ogidiin nebiyullaahi aadam markuu ilaahay abuuray ilaahay muxuu sameeyey subxaana wa tacaala dhabarkii nebi aadam maxaa lagu sameeyey dahrigiisii waxaa laga soo saaray arwaaxdii soo ma sida ilaahay qur'aanka inoogu sheegay ilaahay muxuu yidhi alastu birabbikum qaaluu he balaa sidaasay yidhaahdeen maalinta caalamul arwaax baynu ahayn kulligeennaba wuxuu nebi aadam ku abtirsa in allaali inta nebi aadam ku abtirsanayso oo dhan maalintaa waa laga soo saaray maalinta marka wixii is aqoonsaday adduunyada markay yimaadaanna waa is yaqaanaan wixii maalintaa is-inkiray ee iskhilaafayna caalamul arwaax markay ahayna iskhilaafayna adduunka markay yimaadaan hooye aabbahu hawda dhalaan waa iskhilaafayaan laysku kari maayo tii weeyaan marka waalarwaaxu arwaaxdii junuudun waa ciidamo mujanadatun la ciidameeye weeye famaa tacaarafa minha wixii iyada ahe is aqoonsaday fii caalami alarwaax isku aqoonsaday weeyaan i'talafa adduunka markay yimaadaan waa isu soo dulmayaan waa isweheshanayaan waa isu imanayaan waa isjeclaanayaan wma tanaakara minha wixii iskhilaafay ee isinkiray fii caalami اlarwaax isku inkirayna ikhtalafa adduunkan markay yimaadaan waa iskhilaafayaan rawaahu muslimuun warawa اlbukhaariyu waa wariye qowlu alarwaax ilى aakhirihi min riwaayati caaisha radi اllahu tacala canha xadiiu min caaishu ahaa w can usayr bni camrin wayuqaalu ibnu wa huwa bidami alhamzati usayr marka la leeyahay hamzada oo la godo wa fatxi assiini usayr siinka oo la kordhiga almuhmalati dhibicaan lahayn qaala wuxuu yidhi kaana cumar bn alkhaaabi radi allahu tacaala canhu ardaa ida ataa calayhi amdaadu ahli lyaman hadday u yimaadaan amdaadu ahli lyaman dadkii madadka ahaa madadku waa ziyaadada madadku waa ziyaadada waamdadnaahum maxay ahayd madadku marka waa ziyaadadii wey waa dheeraadka macnuhu waa maxay cumar bn khaaab ciidamuu diyaarinayaa yeman xagga hoosey ka jirta iyo koonfur xijaas way imanayaanoo cumaray u imanayaan kadibna ciidamadaasuu habaynayaa wuxuu u sii darayaa kor iyo ciraaq waagii la furanaya marka cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu ahaa idaa ataa calayhi hadday u yimaadaan amdaadu ahli اlyaman ciidamadii reer yeman markay u yimaadaane ziyaadada ahaa sa'alahum mar walba waa weydiin jiray afiikum uways bna caamir war maydinku jira uways bna caamir xataa ataa cala uways radi allahu canhu ilaa uu u yimidba maalintii dambe uways bna caamir qolo walboo timaado wuxuu dhihi jiray war uways bna caamir maydinku jira maalintii dambe haa la yidhi faqaala lahu cumar bn khaaab baa u yimidoo wuxuu yidhi anta uways bna caamir ways bn camir ma adiga weligii muunan arkin haabuu ku yidhi qaala nacam qaala wuxuu yidhi min muraadin qabiilada reer muraade miyaad ka dhalatay oo haddana waxaad ka sii tahay lafta min qarnin miya waysal qarni wey uma min qarnin miyaad ka sii tahay qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi fakaana bika barasun waxaad qabtay soo aha baras jirkaaga qayb ka mida baa ku yaalay Eh, fabara'at minhu wayna kaa bogsaday baraskii jirkaagoo dhan waa laga caafiyey sooma ilahay waa kaa caafiyey ilaa mawdica dirhamin in yar oo dirham la eg amaha mooyaane intiibaa kugu baaqi soo maaha weli qaala wuxuu yidhi nacam haa waa runta qaala wuxuu ku yidhi laka waalida hooyaad leedahay sow maaha qaala wuxuu yidhi nacam haa oo cumar xaggee qaybkan ka ogaaday waa umuur haybi ah laakiin cumar ma ogaanine waa loo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu u sheegay haybka yaa u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii qaala wuxuu yidhi cumar waa kan haddaba qayb inuusan ogeyn buu tilmaamaya wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka alle oo dhahaya xadiidkan hadda laynoo tilmaami doono marka waysal qarni waa nin jiray buu ahaa aad u fadli badan akhyaar ah taabiciintuu ahaa saxaabada ma ahayn taabiciintuu ka mid ahaa waagi cumar buuna yimid yeman ka yimid oo yimid xijaaz kadibna dhinaca iyo dagaalkii wuxuu aaday eh, furashadii dhanka iyo dhulka iraan hadda meesha la yidhaahday ciraaq halkaasuu aaday halkaasuuna ku dhintay wax xadii ahoo laga wariya isaga oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ma jirto xadiidkan keliyana wax fadli uu leeyahay ku soo arooray wax tirada badanoo ay daldalaan waxba kama jiraan inaba ha yaraatee ha layska ilaaliyo xadiidkan keliya uways alqarni sax ah inta kale oo dhan waa daciif wey marka wuxuu yidhi cumar bn khaaab samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka alla oo dhahaya yأtii calaykum waxaa idiin iman doona uways bna caamir oo min amdaadi ahli اlymn isagoo la socda madadyadii iyo dheeraadkii ahli اlymn ayuu idiin iman doonaa uma min qarnin min muraadin weeyaan qolada reer muraad a weeye uma min qarnin laftaasuu ka yahay kaana bihi barasun wuxuu qabaa ninka isagaa baras fabara'ahu minhu ilaahay waa ka caafiyey ilaa mawdica dirhamin dirham in la eg mooye waa shilinkii in la eg mooye lahu waalidatun wuxuu leeyahay hooyo huwa biha barun aad buu baari ugu yahay low aqsama cala allahi la abara ninka isaga hadduu ilaahay u dhaarto ilaahay baari buu u noqonaya hadduu dhaho ilaahayow caawa waxaasaadna siinaysaa ilahay waa wuxuu yidhi low aqsama cala allah hadduu ilaahay ku dhaarto la abarahu shay hadduu ilaahay ugu dhaarto oo dhaho wallaahi ilaahayo waxa waad isiinaysaa ilahay wuu siinaya la abara ilaahay waa u baarinima falaya dhaartiisa fain istaacta cumar baa lagu yidhi maxaa yeel zamankiisuu iman doonaa fain istaacta haddaad awoodid an yastakfira laka inuu ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo fafcal yaal cumar huwa cumar ibn alkhaaabi radi allahu tacaala canh ani khaliifa weeyaan bacda abi bakr sidiiq qofkii ummadda islaamka hogaaminayey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dhintay isagoo raalli ka ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay hadduu jiro qof ilaahay subxaana wa tacaala yani gadaashayda oo nebi la soo saarayaba cumar baa noqon lahaa qof loo waxyoonayaba hadduu jiro nebigu wuxuu leey salawatu ullahi wasalaamu caleyh hadduu waddo qaado cumar shaydaanku waa ka cararaa waddadaa wadda aan ahayn buu qaadaa nebigu wuxuu leeyay salawaatu markuu ka hadlay fadliga cumar lama koobi karayo axaadiista ku soo arooray waana saxaabi radia allahu tacaala canhu wa ardaa uways alqarnina waa taabici darajo ahaan labadooda kee fadli badan cumar baa fadli badan laakiin haddana waxa la yidhi in istaacta haddaad awoodid fain istaacta haddaad awoodid an yastakfira laka inuu ilaahay dembi dhaaf ku weydiiyo faafcal yeel fastakfir lii hadday aniga i haysataaye fastakfir lii buu ku yidhi uwaysal qarniyo dembidhaaf ilaahay ii weydii fastakfara lahu ilahay buu dembidhaaf weydiiye cumar hadduu sidaa yidhi dadkii o dhan waa wada ogaadeen soomaa awal lama ogeyn faqaala lahu cumar baa wuxuu ku yidhi ayna turiid xaggee rabtaa oon ku sii aadiyaa qaala wuxuu yidhi alkuufata kor i aadi yeman buu ka yimid koofur ah waqooyiguu u socdaa qaala wuxuu yidhi ala aktubu laka ilaa camiliha ninka meeshaa jooga abuu muusa alashcari weeyaan warqad ma kuugu qoraa ixtiraama ninkan oo hala la weyneeyo oo ha laga warhayo oday wey odayaasha muslimiinta ka mida ma dhahaa qaala wuxuu yidhi akuunu waxaan ahaanayaa fii khuzaati nnaas hmm. fii khabraa'i nnaas dadka muslimiinta ah ayaan ka mid noqonaya abra macnaha waa boor baa loola jeedaa abarku waa boorka macnaha waa maxay dadka muslimiinta iska lugaynaya ayaan ka mid noqonayaa Ah, inaan ka mid noqda axabu ilaya aan ka jeclahay in gooni la iga dhigo oo la ixtiraamo oo la weyneeyo inaan dadka muslimiinta ka mid ahay baan ka jeclahay falama kaana min alcaami almuqbil sanadkii sanadkaa xigay ayuu xaja rajulu min ashraafihim nin ka mid ah xaja rajulu nin baa soo xajiyey min ashraafihim dadka meeshaa joogay ashraaftooda ka mid ah fawafaqa cumar cumar buu soo waafaqay fasa'ala can aweysin wuxuu ku yiri macnaa kuufo dadkii joogay ayaa soo xajiyey nin ka mid ahoo ashraaftoodii akhyaartoodii ah wuxuu ku yidhi cumar radi allahu tacaala canhu ardaa iga waran ninkii uweys ahaa fasa'ala can uweysin buu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi taraktuhu raha albeyti qaliila almataac waxaan ka soo tegey xaggee looga soo tegey waa kuufa taraktuhu waa ka soo tegey raha albeyti ay raha mataaci albeyti baa loola jeedaa macno waa maxay gurigiisa isagoo uu yahay mid aad u liita baydkiisa iyo mataacda guriga wax wanaagsan ma haysto guriga wax fiican uma yaalaan miskiin iska dandare ay haysa weeyaan islamarkaana qaliila almataac mataacdiisu ay yarta hay-adiisii iyo markaad fiiriisidna dhar aan aad u qurux badnayn buu iska qabaa isla markaana nin ay ka muuqato weynan iyo sharaf iyo qurux iyo ma aha waa nin iska mutawaadica gurigiisana waa baaba'san yahay dharkiisii iyo korkiisiina kama muuqato qaala cumar wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllah alay wasalam yaquul isagoo dhahaya yaأtii calaykum waxaa idiin iman doona uweys bna caamir min amdaadi ahli اlyaman min muraad isagoo ah ayuu idiin iman doonaa uma min qarnin kana bihi barasun buu qabay fabara'ahu minhu waa ka caafimaaday ilaa mawdica dirhamin lahu waalidatun hooyuu leeyahay huwa biha barun aad uu baari ugu yahay low aqsama cala allah hadduu ilaahay ku dhaarto laabarahu fain istaطacta an ystakfira laka haddaad awoodid inuu ilaahay dembi dhaaf ku weydiiyo fafacal faataa uweysan buu u yimid faqaala ninkii wuxuu ku yidhi istakfir lii qaala wuxuu yidhi anta axdau cahdan bisafarin saalix ninkii markuu cumar intaa ka maqlay kuufuu ku laabtay siduu u ordeeyey war uma haynina uweys buu u tegey hadda waa looga warrame markaasuu wuxuu ku yidhi ii duce dembi axdaثu cahdan waxaa tahay mid ku cusub bisafarin saalix hadda ka soo galay safar wanaagsan adigaaba socoto ohoo safarkaagi iyo lugtaadii ay qoyan tahay safar saalixna ka yimid oo ah xajki beyt ilah beyt allah baad ka timid ee fastakfir lii aniga io dembi dhaaf ii weydii adaaba dembigaaga lasoo dhaafaan rajaynayay aniga ii duce dembigaaga inuu ilaahay dhaafo qaala ninkiibaa weys baa weydiiye wuxuu yidhi laqiita cumar cumar miyaad la soo kulantay qaala wuxuu yidhi nacam haa isagaa ii soo sheegay marka sidaa darteeda dembidhaaf ilaah ii weydiiye faistakfira lahu ilahay buu dembidhaaf u weydiiyey fafadina lahu nnaas sheekadii baa laga war helay waa laisgaargaarsiiyey faintalaqa calaa wajhihi waa baxay meeshii dagaalka ka dhacayay buu aaday halkaas inuu ku dhintay baa la sheegaa war looma haya wixii intaa ka dambeeyey rawaahu muslimun baa warinaya wfii riwaayati limuslimi ayضa waxay odhanaysay can usayr bni jaabirin radi allahu tacala canhu ana ahla اlkuufati wafaduu calى cumar reer kuufa ayaa cumar u yimid wa fiihim rajulu nin baa ku jiray miman kaana yaskharu biuweysin ninkaasoo ahaa mid ku jeesjeesi jiray uweys in qofku hadduu miskiin iska yahay waxba uusan haysanin dadka dhexdooda ma indha buuxinayo laga hebaysan maayo la qiimayn maayo hadalkiisa iyo oraahdiisana la dhegaysan maayo dheg loo raaricin maayo ninkan marka wuxuu ahaa nin yaskharu ku jeejeesa biuweysin weligaa qof bini aadan ha ku jeesjeesin maxaa yeele ilahi baa kuu diidayy yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casa an yakunuu khayra minhum wlaa nisaaun min nisaain casa an yakuna khayra minhun bal ninkaa uweys ku jeesjeesaya dhulka muggiisaoo isagoo dhan abuu ka fadli badanya marka hadana waa ku jeesjeesaya maxaa yeele qofka waxa ka muuqda iyo diifta ka muuqata iyo dhibaatada haysata darteeda weliga haw liidin inuu ilahay agti khayr badan yaha ba dhici karaysaba marka faqaala cumar baa wuxuu ku yiri hal haa huna axadu min alqarniyiin war halkan safarkiina ma idinla socdaa qof reer qarni ah qabiilkaa ka dhashay fajaaa dalika arajul ninkiibaa u yimid faqaala cumar wuxuu ku yidhi ina rasuul اllahi salى اllahu alay wasalam qad qaala rasuulka alle wuxuu yidhi ina rajula yaأtiikum min ahli اlyaman yuqaalu lahu uways laa yadacu biاlyaman yeman kagama soo tegayo hayra ummin lahu hooyo uu lahaa mooye wax kale oo yeman ka yaalla ma leh qad kaana bihi bayaadun meel jirkiisa ka cad baa jirkiisa u wada caddaa fadaca allaha tacaala ilaahay buu beriyey faadhabahu ilahay waa ka tegsiiyey ila mawdica diinaar diinaar in la eg maahe aw dirham faman laqiyahu minkum falyastaqfir lakum qofkiinii idinka idinka mid ee la kulma dembidhaaf ilaahay ha u weydiisto ha yirahda ilahay ii dembidhaaf weydii meesha waxaa kaloo laga qaadanaya in duco iyo alla bari darteed looga caafiye baraski oo xanuun walbo ku haya haddaad ilaahay barida ilaahay uu ka aqbal waa ku caafinaya alleh ducadu waxay ka mid tahay marka ibigay ka mid tahay in lagu dadaalana ay tahay wfii riwaayati lahu waxaa ku soo arooray can cumar radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi inii samictu rasuul اllahi sal اllah alay wasalam yaquul anugu waxaan maqlay rasuulka alla oo dhahaya ina khayra taabiciin marka magaca taabici nebigaabaa bixiyey calayh salaatu wasalaam saxaabada kuwa soo raaci doona waxaa u khayr badan rajulu nin yuqaalu lahu loo dhaho uways walahu waalidatun hooyuu leeyahay wakaana lahu bihi bayaadun wakaana bihi bayaadun ninkaa wuxuu ahaa jirkiisa mid wada caddaaday famuruuhu marka ilaahay baa caafiyey ilaa mawdica dirham mooye famuruuhu ninka haddaad aragtaan amra falyastakfir lakum ilahay dembi dhaaf ha idin weydiiyo qowluhu uu yidhi khabraa innaas bifatxi lhayni haynka oo la kordhigo almucjamati dhibicda leh wa iskaani ilbaai ba'da oo la reebo bilmadi iyadoo la dheereeyo wa hum fuqaraa'uhum waa dadka kuwooda liita ee fuqarada ah wa sacaaliikuhum sucluuk waxaa la yidhahdaa sabool man laa yucrafu caynahu iyo qofka aan la garanaynin shakhsiyadiisa min akhlaaqihim masaakiinta siduu ugu dhex jira darteeda wlamdaadna la yihi jamcu madad weeyaano wahum lacwaanu waa gargaarka wnaasiruuna acwaanu waa kuwa gargaaraya wnaasiruuna islamarkaana eh, acwaantu waa cawn naasiruuna waa gargaarna waa nasrigi somaali muxuu ku noqonaya cawnkii marka hmm? waa iska kaalmo un ama garab waxaa tirahdidba wnaasiruuna iyo kuwii gargaarayay aladiina kaanuu yumiduuna almuslimiina kuwaasoo u gargaaraya muslimiinta soo kordhinaya fi ljihaad kuwaasuu ka mid ahaa وcan cmr bn الhطاab radi الlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi ista'dantu الnabiya salى اllahu عalيه waslm fi اlcumra dhegaysa meeshan waxaynu arkayna uways alqarni iyo cumar bna khaaab oo cumar bna khaaab uu leeyahay dembi dhaaf ii weydii ilaah uways alqarniyo hadda bal fiiri marka can cumar bn الhطaabi radi الlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi ista'dantu الnabiya salى اllahu عalayh walih waslm nebiga allaan ka ogolaasho weydiistay fi lcumrati istidaan baan weydiistay nebiga waxaan dhahay rasuulka allow inaan baxaan rabaa oon cumro aado ma ii ogoshahay inaan baxaan doonaya ama waxbaad iiga baahan tahay haddii ciidamo la dirayo haddii hawl kale loo baahan yahay waa in la og yahay meeshuu aado inan waa nin ka mida ciidamadii muslimiinta waana wasiirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka inaan baxaan rabaa arrintaa fa'dan lii ii ogolow wa qaala nebiga wuxuu yidhi markuu u ogolaaday dabadeed laa tansaanaa hana hilmaamin yaa akhii ama yaa ukhaya walaalkaygiiyow min ducaa'ika ducadaada hanaga hilmaamin ducadaada ila wadaaji macneh yaa weydiisanaya hadda rasuul llahi muxamed sal allah alay slam yaa la weydiisanaya cumar jaa'is wey oo bannaan tahay laa tansana hanayaan hanaga halmaamin ya ukhay hadii ya akhi haddii la dhahana waa walaalkay ukhaya haddii la dhahana waa walaal yaraygo macnaa qofka kaa yar walaalkaygii yaraayo weeyaan min ducaa'ika ducadaada hanaga hilmaamin faqaala kelima cumar radi allahu tacaala canhu ardaa kelimada aad buu ugu farxi jiray maxaa yeele rasuulkaaba idhahay walaalow hmm. kelimad weyn bay lahayd cumar radi allahu tacala waana xaqiiqatan kelimad weyn weeyaan faqaala kelimatun cumar wuxuu yidhi nebigu wuxuu dhahay eray maa yasurunii aanan ku marnaba ifarax gelinaynin ana lii biha kelimada inaan ku doorsado addunya kulligeeda adduunyado dhan inaan ku doorsado aanan ifarax gelinaynin wa fii riwaayatina qaala wa qaala nebigu wuxuu yidhi ashrikna ila wadaaji yaa ukhaya walaalkaygiiyo fii ducaa'ika ducadaada ila wadaaji anigana ducadaada igu dar xadiiثu صaxiixu wey rawah abu daudi wtirmidiy wqala xadiiثu xasanu صaxiix وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kana nabiyu sal اllah alيه wasalam yazuuru quba nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu tegi jiray quba raakiban isagoo gaadiid saaran iyo wamaashiin isagoo lugaynaya fayusalii waa tukanaya fiihi quba nebigu waa ku tukanayey ragcatayni buu ku tukanayay muttafaqu calayh macnuhu waa maxay halkana waxaa laga qaadanayaa meelaha wanaagsan ee daliilka leh in la tegi karo lasoo booqan karo oo lagu tukan karo haddaad og dad akhyaar ahoo culamo ahoo beled ay joogaanna in la tegi karo mhm. wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray kaana nabiyu sal اllah alay wuxuu ahaa yaأtii quba kula sabtin nebigu calayh salaatu wasalaam kula sabtin wuxuu tegi jiray masjidka quba raakiban isagoo gaadiid saaran iyo wamaashiini isagoo lugaynaya wa kaana bna cabdulahi bni cumar oo xadiidkan warinaya bacda nabiyi sal ly slam wuxuu ahaa yafcalhu mid sidaa sameeya cabdulahi bni cumar waa bixi jiray qubuu aadi jiray isaguna halkaasuu soo booqan jiray maxaa dhacay nebigu arkay oo soo booqanaya nebigu samaynayaan arkay nebigu yeelayaan arkay anna waa yeelayaa fadliga kale kusoo soo waxa weeyaan asalaatu fii quba rakcatayni fii quba tacdilu cumra cumray u dhigantaabuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walacala kitaabu اlxaji markaynu marayn inuu noogu yimaado wallahu subxaanه wa tacala aclam